bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamadi wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciina wslama tasliima kaiira ama bacd waxaan joognay suuratu tiin cashirkeennun in sha allahu tacaala suuratu tiin iyo suuratu اlcalaq buu noqon doonaa haddii alla yidhaahdo suuratu tiin waa sideed aayadood waxayna soo degtay nabigeennu sala اllahu alيyh alih wasalam xilligii maka uu joogay waa sida culimmada iyo mufasiriinta iyo a'immadu ay u badan yihiin ee jamhuurta ama jamaahiirtu qabaan qowl waxaa jira odhanaya waa madaniya oo tafsiirka aayadaha qaarkood oo la ysku qabtay ku salaynaya qaar ka mida ah inay maka tahay bay itifaaq soo guurinayaan ama khilaaf ma ogin bay leeyihiin sidaa a'immada mufasiriinta ka mid ahaa ibnu caطiyat alandalusi kitaabkiisa almuxarar اlwajiiz waxay soo degtay bacda suurati اlburuuj wasamaa'i daati اlburuuj ayay ku xigtay suurad ahaan iyada gadaasheedna waxaa soo degtay suuratu liilaafi quraysh labadaas suuradood bay u dhexaysay oo midna aynu cashiro hore ku soo marnay midna weli inoo dhiman tahay suuradda magaceeda ugu caansani suuratu tiin weeye mararka qaarkoodna waxaad arkaysaa iyadoo waaw lagu daro suuratu watiin la yidhi mar saddexaadna waxaad arkaysaa iyadoo aayadda la dhammaystiray suuratu watiini wazaytuun la yidhi midkii la yidhaahdaba suurad kaloo ay ku khaldamayso ama ay magac ahaan markaa u ekaanaysaay ma jirto fadli gaar oo asaxay oo suuraddani ay leedahay ama munaasabad gaaroo in la aqriya ay leedahay intaan aragnay oo sugan oo salla ma jirto sabab gaar ah oo sugan oo suuradda ama qayb ka mida ah ay ku soo degeen oo asaxay oo sugnaadayna ma laha fadaa'ilkana suwarka qur-aankay la mid tahay soo degitaankuna way dhici kartaa inay leedahay laakiin ma hayno sabab gaar oo markay soo degaysay taagnayd oy ka hadlaysay qur-aanka uun dadka jahayntiisa iyo waanintiisa u sheegayee guudun bay ka mid tahay suuraddu siddeeddeeda aayadood waxay ku bilaabanaysaa dhaar ilaahay uu ku dhaaranaya qayb makhluuqaadkiisa ka mid a ah. in waxaa looga jeeda la ysku raacay iyo in hadal iyo muran ka jira labadaba kadibna waxaa loo dhaaranayo insaankan aadamaha iyo abuurkiisa iyo noloshiisa oo bilow iyo dhammaad lasoo koobo oo lasoo gebagabeeyey baa laga hadlayaa iyo duruufta adduunka iyo qaab abuurkaas in laga siman yahay kadibna aakhare la kala bixi doono in dariiq wanaagsan qaadayoo meel fiican ku dambaysa iyo in dariiqii wanaagsan ee dunida qaadi weyday oo meel xun ku dambaysa ilaahay wuxuu yidhi watiini baan ku dhaartay iyo wazaytuuni tiinku markii la ego waa iyo zaytuunku waa laba geedoo baxa labadaa geed ee baxana midhana waa leeyihiin manaafic kaloo badanna way u sheegaan saliidna qaarkood waa laga sameeyaa sida zaytuunka waa markaaynu nidhaahno atiin iyo azaytuun labadan geed ee midhaha ahaa midhaha dhaliya saliidda laga samaystaa loo jeedaa iyagoo qaarkood inta la sheegay aayaadka cajiibka ilaahay uunkan uu abuuray lagu darayna sidaas qur-aanka waa ugu timid oo fii suurati alacraa suurat alancaam oo kaleeto markii waxyaaba ilaahay uu ka soo sheekeeyey waa ka la leeyahay zaytuunka marka lagu daray aakhirka inna fii daalika la aayaatin liqowmin yu'minuun aayaad iyo wax ilaahay lagu aqoonsadaa ugu jira ciddii rumaynaysa ama watiini wazaytuuni iyaga looma jeedee waxaa loo jeedaa halka ay ka soo baxaan asal ahaanna dhulkan falastiin iyo baytulmaqdis baa ugu caansanayd uguna badan midda ugu fiicani waxay ka soo baxaan marka culimmada qaar ba waxay leeyihiin wattiini wazaytuuni baytulmaqdis iyo shaam baa loo jeedaa waxaanan ka fahmaynaa bay yidhaahdeen labada ka dambaysa laba meeloodoo laba nabi laga soo saaray weeye watuuri siiniinana nabi muuse weeye meeshii loogu waxyooday wa hada albaladi alamiinna maka weeye oo nabigaa loogu waxyooday marka watiini wazaytuuni ay wa manaabitis tiini wazaytuuni baan ku dhaartay meeshay ka baxaan oo nabi ciise halkii laga soo saaray baa loo jeedaa sidaasi culimmada qayb baa qaba oo baytulmaqdis baa laga wadaa yidhi wax daliiloo kaloo labadan la socota wa tuuri siiniina iyo wa haada albaladi alamiini aan ahayn lafdiga aayadda kuma jirto tuuri siiniin meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay albalad alamiinna meelo badan baa lagu sheegay laakiin zaytuun iyo tiin inta qur-aanka lagu sheegay geed iyo midho unbaa laga hadlayaa marka shawaahidda qur-aanku waxay tilmaamayaan in geedihii loo jeedo oo geedo midho bixiya manaafic badanna lagu qabo marar badanna ilaahay qur-aanka ku tilmaamay waxa cajaa'ibka khalqigiisa inay ka mid yihiin gaar ahaan zaytuunka suuratu nuur waa ka ilaahay ku yidhi allaahu nuuru samaawaati waalard mathalu nuurihi ka mishkaatin fii misbaax almisbaax kamishkaatin fiiha misbaax almisbaaxu fii zujaaja الزujaajaة kaأnaha kowkab duriyu yuuqadu min shajaraة mubaarakaة zaytuunaة laa sharqiyaة walaa garbiya yakaadu zaytuhaa yudii'u walow lam tamsasu naar dab isagoon taaban buu iftiimayaa geeddu geed qoraxda gelinka dambe hesha keliyana maaha mid gelinka hore kasha keliyana ma labada gelinba subax horena waa ku dhacdaa way heshaa qoraxda galabka dambena way heshaa saliid bay soo saartaa dhalaalaysoo iftiimaysa iyadoon dabba la taabsiinin oon la shidin bay iska nuuraysaa marka waa la tilmaamay nuurka ilaahay baa lagu cabirayoo waxaa dadku fahmi karaane macnaha buuxin karaa zaytuunka laga dhigay saliidiisii marna fii suurati alaclaam ancaam <clears throat> waa kii ilaahi lahaa <clears throat> wajannaatin min acnaabin wazaytuuna warumaana aakhirka mutashaabihan waa ilshaahimisagoo inna fii daalikum la aayaatin liqowmin yu'minuun inta aayad ilaahay baa ku sugan ciddii rumaynaysa saasaa meelo kala duwan loogu sheegay geedahan iyo qayb ka midihi inay nicam waaweynoo nacfi badan oo ilaahay addoommada iyo aadamihiisa uu ugu deeqaya yihiin wa tuuri siiniin aan ku dhaartay jabalkii siiniin ahaa waa buurtii dhinaceeda midig nabi muuse looga waxyooday wanaadaynaahu min jaanibi tuuri alaymani wa najiya waa meeshii iftiinka ka baxaya uu dareemay aanasa min jaanibi tuuri naaran duurkaas jabalka dhinaceeda dab ka baxayuu arkay reerkiisii waa ka isii suga yidhi ama dab baan idinka keeni ama xog iyo cidda dabkaasi u shidan yahay baan war iyo khabar idinka keeni qaala liahlihim kusow innii aanastu naaran lacalii aatiikum minha bikhabarin aw jadwati min annaari saatiikum mina biqabasi bikhabarin suuratu taaha iyo suuratu namal iyo suuratu lqasas ba lagu soo celcelinayay buurtaasaa tuurusiiniin la dhahaa haddaba buurtaa tuurusiiniin ah baan iyadana ku dhaartay oo nabi muuse lagala hadlay looga waxyooday towraad lagaga soo dejiyey oo kutubta ilaahay soo dejiyey kuwa ugu fadliga badan ka mid aha wa haada albaladi baan ku dhaartay baladkan alamiini ee aaminka ah baladkuna maka weeye tuurusiiniin in loo jeeda halkii muuse looga waxyooday khilaaf kama jiro albaladu alamiin maka in looga jeedana khilaaf kama jiro in magaaladaa lagu dhaartaay laa uqsimu bihaada albalad wa anta xilun bi hada albalad baan ku soo marnay alamiini inay aamin tahay in lagu magacaabana qur-aanka meelo kala lagu sheegay awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhatafu annaasu min xawlihim afa yu'minuuna wa binicmati illaahi yakfuruun miyaynan arag bal indhahooda ku arag oynan ogeyn cilmigooduna gaarin inaan dejinnay xaraman aaminan beydka xaram inuu yahayna nebi ibraahim markuu dejinayey ee ismaaciil iyo hooyadii kaga tegaya waa kilaa rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram marka ilahi subxana wa tacaala waa kii yihi waman dakhalahu kaana aaminan qofkii galaay aamin buu noqonayaa marna waa la yidhi miyaanan xaram dejinnin yujbaa ilayhi amaraatu kulli shayin risqa min ladunnaad magaaladaas ilaahay saa ugu necmeeyey beydka ugu horreeyee ilaahay dartii dhulkan looga dhisayna uu ku yiilay ina awala beytin wadica linnaasi laladii bibakkata bakka iyo maka labada magacbayada iska leh wa haadalbaladi baan ku dhaartay alaamiini ee aaminka ah awalam numakin lahum xaraman aaminan mar kalena waa suuratu quraysh waxaa inoogu iman doonta falyacbuduu rabba hada albeyt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawfin cabsina nabad ka dhigay wa hadalbaladiaan marka ku dhaartay al ee aaminka aan ku dhaartay laqad khalaqna alinsaana aadamaha waxaanu abuuray fii axsani taqwiimin joogga iyo muuqaalka ugu qurux badan baanu ku abuuray khalqiga iyo makhluuqaadka uu dhex joogo inta naflayda iyo intaan naflayda ahayn ay arkaan ay indhahoodu qabanayaan kuwa ugu qurux badanee ugu joog wanaagsan baan ka dhignay in afar lugood bay ku socotaa inna laba lugood bay ku socotaa sida aadamaha inna boqol lugood iyo wax dhan bay leedahay inna beerka iyo calooshay ku socotaa in dhulkay socotaa in hawaday duushaa inna baddaa iyo biyahaasay dabaalanaysaa in duur joogta iyo in dadka la noolba aadamuhu waa midka ugu muuqaal quruxsan uguna jooga wanaagsan in badan baa sideenna laba lugood ku socoto oo shimbirahaasi ka mid yihiin miyuunan aadamuhu ka abuul iyo joog iyo muuqaal quruxsanayn kuwa afarta ku socday indhahooda hoos u jeedaan miyuunan ka quruxsanayn kuwa caloosha ku socdee masaska iyo lamidkaa ah miyaanu ka quruxsanayn kuwa baddaa ku jira ee mushaaxayuu ka quruxsan yahay si qurux badan oo joog wanaagsan baanu u abuurayo inuu nicmo weeye ku shukriya u baahan abaal rabbi u galay weeye inuu aqoonsada u baahan waa fii axsani taqwiimin sida ugu qurux badan baan suuradiisa suuradu waxaa soo gala jooggaaga qaabka abuurkaaga muuqaalkaaga intabana halkan waa soo galaysaa sida aayaddan ilahi wuli subxaana watacaalaa sida ugu fiican baan u abuurnay ba ayado kaleoo qur-aanka oo badanna loogu tilmaamay mar ilahi wuxuu lehi subxaana wa tacaalaa khalaqa allaahu aladii jacala lakum اlarda qaraaran waاsamaaa binaa'an wasawarakum faaxsana suwarakum marna waxaa la yidhi faaxsana suwarakum marna warasaqakum min alayibaati marna wa ilayhi lmasiiru marka axsana wanaajiyey suwarakum suuradiinniiyo iyo qaabkiinni iyo muuqaalkiinna wanaajiyey oo qurxiyey marna waxaa la yidhi wuu idin simay oo dhammaystiran oo isu dheelitiran baa la idinka dhigay oo waa dhammaystiran tihiin alam yakun nudfatan min maniyin yumna uma kaana calaqatan fa khalaqa fa sawaa uu simay oo dhammaystiray oo isu dheelitiray macnahaasoo kale ay aayaddu tilmaamaysaa intaa horaan ku dhaartay ee laqad khalaqnaa waan abuurnay al insaana aadamaha si guud ahaaneed fii axsani taqwiimin joogga iyo suurada iyo muuqaalka ugu qurux badan baanu ka abuurray ee ugu wanaagsan walidaalika aayaddan a'immada qaar u deliishadeen sida imaamu shaafici iyo rag lamid ay yidhaahdaan ninbaa xaaskiisii ku yidhi haddaadan dayaxa mise qoraxda midkood ka qorux badnaanin waad iga furanta waa yimidoo wuxuu yidhi xaaskaygii saasaan ku yidhi isaga waxaa ka dhaadhacsanayd qoraxdiiyo dayaxa ka qurux badan markaasuu yidhi waxba kaama furna maxaa yeelay dee iyadaaba ka qurux badan buu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin ilaahay sooma dhihin fa axsana suwarakum fii axsani taqwiimin kan ugu fiican waay saas darteed wuxuu yidhi waxba furnee orada reerkaaga dhaqo waxaanu hadalku ka xumaaday baa ta bal isagu muxuu ku keenay qorax iyo dayaxad qorax badnaan biniaadamku markuu yar xanaaqo ee yar caroodo wax walba afkiisa inuu ka soo baxo waa laga fishaa wax walba afkaaga inuu ka soo baxo waa suuragal waxaad ka xishoon jirtay waxaad ceeb u taqiinnay waxaad ka warwareegi jirtay marka lagaa xanaajiyo waxay yidhahdeen dabeecadda intuu qarsanayee xumayd markuu xanaaqay soo baxda aadama marka ilaahi subxaana wa tacaala kadib wuxuu yidhi uma radadnaahu waxaanuu celinay asfala saafiliin kuwii hooseeyey meel ka sii hoosaysaan u celinnay haddii intaa cimrigiisuu gaaro laba tafsiir bay culimmadu leeyihiin mid waxay leedahay qaybta horena abuurkii hore iyo bilowgiibaa lagaga hadlay oo khilaaf kama jiro aayaddanna waxaa lagaga hadlay sida aayado kaleba sheegeen qofku hadduu cimri iyo muddo joogo weynaado xataa kuwii hooseeyeoo ilmaha yareen garaadka iyo garashada lahayn ahaa aan tabar iyo awood iyo itaal lahayn buu aqliya garaadna ka sii hoos maraa awood iyo itaalna ka sii hoos maraa qiimo iyo wax kufalna ka sii hoos maraa ilmaha yari garaad iyo garasho ma laha laakiin wuu korayaayoo awood iyo itaal iyo garashaba waa kobcaya kan laakiin ma kobcayo hoos buu u sii socdaayoo isagana fallaadhiisu hoos bay u socotaayoo waa sii daba dabamarayaa midda labaadi kani rajaa laga qabaayo inuu soo korayo oo waa la rabaa isagana rajo lagama qabo sidii dharkii laga baxay ee sii doogoobay weeyoo cidii wax kuma falayso rabitaanka iyo qiimihiina waa si kasii liitaa kuwan waa la rabaa marka u dambaysana kuwani waaba soo fiicnaadeene isagu eber buu usii dabamarayaa uma radadnaahu waxaan u celinaa haddii uu cimrigiisu sii dheeraado asfala saafiliina kuwii hooseeyey ama ilmo yar ahaa ama cid kastoon caqli lahayn ahaa meel ka sii haysay hoosaysoon waxna kala garanaynin waxna tarsanaynin waxna dadka aan ugu tirnayn baan ka dhignaa macnaha sidaasihi shawaahid badanoo qur-aanka abuu leeyahayoo marka hore la wanaagsan yahay iyo marka dambe hoos loo dhacay xidhiidhiyayoo iswada barbar dhigay allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwatan uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba ilaaha allah waa midkii idin abuuray idinkoo tabar daran oo itaal daran oo ilmo yar ah taagdaradii kadibna xoog buu idin yeeloo weynaate xooggii kadibna tabardaradii iyo ciro iyo jir iyo madax caddaaday baa la ydinku soo celiyey saa darteed labada horena waxay tilmaamayaan fii axsani taqwiimin uma jacala min bacdi quwatin dacfanna waxay tilmaamaysaa asfala saafiliinadii loo celiyey in loo celinayo weliba cumri xun la gaarayana aayaad kalaa iyadana mar kale lagu qeexay ilahi wuxuu leh subxana wa tacaala maruu ka hadlayey dadka abuurkiisa min nudfatin uma min calaqatin uma min waxaa markii dambe waxaa la yidhi ilaa ardali lcumuri cumri liito oo waayeelnimo a ah loo celin likay laa yaclama min bacdi cilmin shay-an isuusan waxba u kala garanin isagoo shalay wax kala garanayay shalay waxbuu kala garanayey laakiin maanta waxba ma kala garanayo min bacdi cilmin isagoo cilmi iyo garasho iyo aqoon lahaa inuu gaaro inuusan waxba kala garanaynin maxaa la gaarsiiyey ardalilcumuri cumri iyo da' la gaarsiiyey waa cantatabay caqligii waa tegey waa tabartii waa dhammaatay eber eber buu noqday kadib markuu boqol boqol ahaa cumrigaagu weynaadayna waynu aragnay labadaas aayadood iyo kuwa la midkaa ah bay aayaddani calaa haada tafsiiri la mid tahay waxaa laynoo tilmaamayaa marka adugu markii hore abuurka ahaana waxba maadan ogeyn waa lagaa iska abuuray ta dambe laguu celiyeyna waxba ka qaban dawana ma laha da-du saa darteed nabigu alay slam markii uu lahaa cudur iyo xanuun kastaba ilaahay dawuu u soo dejiyey labuu ka soo reebay laba cudur iyo xanuunoo dadka ku dhacaay wuxuu yidhi dawa ma laha mid waxaa weeye ila saam geerida hadday cudurka ku hayaaye cudur geeri yahay dawo ma laha kaana soomaalidu lafteedu waa ka mahmahdayoo waxay dhaheen saddex lagama kaco ama lagama kabto waxay dhaheen cudur geeri og iyo gardarro garab og iyo gaajo guri og gaajo xanuunkeedu ku haysa ogna guriga inaad waxaad ku carartood cunto uusan oolin iyo gardarra ku gardaraystay garab iyo hiillana og oo isku hallaynaya iyo cudur geeri og midna lagama kaca yidhahdeen cudur geeri dabada ku haya dhakhtar walbaba keen dhakhtarka laftiisuu dili sooma dawo kasta samee kii dawada sameeyey buu diri marka geeridu dawo ma laha ina ajal allahi idaa jaa laa yu'akhar ta labaadna nabigu wuxuu ku tilmaamay ila alharam da'da xataa haddii wejiga laguu soo giijiyo intii abreshin iyo qalitaan gashay wejigii timihii laalaabmay la soo giijiyo soo gudaha kama bololinoo kama dhammaanin jirku soo gudaha kama dhammaan soomadan arag muddo markaad joogtaay indhihii way soo yaraan maqalkiina waa soo cuslaan adkaysigaagii waa soo yaraan lugihii waa soo tabarbeeli tallaabada waad soo gabi haddii wejiga lagu giigiijiyo inta kalema waxbay ka beddeli indhaha waa la fiiqay muddo kadib in la fiiqay rabaan weligaaba korka giigiiji hoos iyadoo ka gubatay oo ka boloshay oo eber ka wada baxdayn bay noqon ilaa haddii ay geeri iyo da dawo leeyihiin dadka badankood dad badan oo hanti iyo maal haysta ay maba dhinteende way isdaweyn lahaayeenoo laakiin inaad gawaarida soomaaliga iyo gaadiidku suuquu ka baxaa suuu halkan ugu dhufanaya il u jabayso bir u jabayso taayir u beelayo adiga laftaadu waada gaadhiga waada ka yar cimri dheer tahaye muddo markaaad joogto sii meelaad dhagax ugu dhufanayso meel waxoogay ku xanuunayso meel neerfaha laf u riixayso meel u soo yargodanayso jidkinaad ka baxday noqon suuqana bannayso modelkii kaa dambeeyey ay suuqa buuxiyaan waa un sistamka gaadiidka iyo dharka iyo ay yihiin an arkayna iyo beeraha iyo geedaha sistamkiin waay ilaahay baa saa kuu maamulaya wax kalaad ka murantaaye abuurkaagu ergana maadan dirsanin arjina maadan qoranin arrin iyo talana kumaadan lahayn sidaa adoo ahunbaad aragtay itaalkaaga midabkaaga meeshaad ku dhalatay haddana nicmadaasaa lagu siiyey waad ku faani caqligaaga xoogaaga abuurkaaga aad ku faani aad ku faantide ilaahaygii bilaash kugu siiyey uma aqoonsanidoo ku shukrin maysid bal waxaa laga yaabaa inaad isku tiirtaagtood inkirtood tiraahdo ima abuurin haddii la yidhaahdaa buuggan isagaa isa sameeyey qalinkuna isagaa isa sameeyey iyagaana isku qoray waxaa ku qoran waad waalan tahaybu ku dhih aadamaha sidan ee sidan isugu rakibanna allaa sameeye ma lehe iguu samaysnayuu ku leh caqli kala nasakhan maxaa ku taqiinay saas darteed nicmadaasaa layna xasuusin waxaa kaloo layna xasuusin aadamuhu isagoon la kala qaadin gaal iyo muslim toona saasaa loo wada abuuray sidaasayna ku wada dambayn sida qaalibka ahna haddii la waayeelo in garashaduu tagtoo cimrigu sii bataay soo gaal iyo muslim looma sinna sida asalka gaal waa yeeloo garashadiisii joogtana waad arki muslim waa yeelayoo garashadiisii joogtana waad arki labadaba iyagoo qaybo garashadoodii tagtayna waad arki saas darteed taa waa aadamanimada ayaa sistamka maamul adduunye ilaahay ugu talagalay wey kadib baa waxaa lagu yihi calaa hada tafsiiri ila aladiina laakiin aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamilu saalixaati camalka wanaagsanna sameeyey ila aladiina soo maa ilaadani bimacnaa laakin wey kuwii ilaahay rumeeyey ee camal saalixa sameeyey falahum waxay leeyihiin aakhiro ajrun bay leeyihiin khayru mamnuunin aan la goynin adduunka haddii sidaa loogu sinaado qadarka iyo maamulka ilaahay iyo iraadadiisa macnaheedu maaha aakhare in la siman yahay aakhare waxaa lagu kala tegi camal adduunkana iraado ilaahay iyo qadar baa lagu siman yahay aakharana camal iyo iimaan iyo dadaal baa lagu kala tegayaa ha u qaadan adduunka iraadada iyo qadarka isku midka laga noqday in aakharana sidaa isku mid loo ahaan ha u malaynin aakharana waa camal adduunkana waa iraade iyo abuur ilaahay ugu talagalay wey ila aladiina laakin aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyoo wacamiluu saalixaati camalka wanaagsan sameeyey falahum waxay leeyihiin ajrun bay leeyihiin hayru mamnuunin mid laga goynayooo dhammaanaya aan ahayn ajir weligii jiraya iyo janno aan weligeed laga baxaynayn muqiimin lagu negi yahay weligeed bay helayaan oy dhexlayaan maxayna ku heleen inay aadamo yihiin ma aha in abuurkoodii oo muuqaalkoodu quruxsanaana ma aha inay iimaan iyo camal saalixa la yimaadeen bay ku helayaan tafsiir labaad baa jira oo culummadu ay leeyihiin uma radadnaahu waxaanu celinaynaa asfala saafiliina kuwa hooseeya oo makastaa meel ka hoosaysa gaalnimada weeye oo gaaladay intaa ka hadlaysaa ila aladiina kuwii maahanoo iyagu halkaa loo celin maayo aamanuu rumeeyo wa camilu saalixaati gaaladii baa laga hadlayaa gaaladuna laba labadaba intay xoogga leeyihiinna asfala saafiriin bay ku jiraan oo ilaahay baa wuxuu yihi inhum ilaa kal ancaami bal hum adal xoolahay lamid yihiin iyagaa ka sii dhunsan oo ka sii xun adduunkana waxay yidhaahdeen iimaanka iyo camalka saalixa ah qofkii daa'imaayey ma badna inuu isku dhexyaaco xaalaad naadira maahane haalibka iskuma dhexyaacaan haddaad aragta dad iimaan leh iyo muslim oo isku dhexyaacaya iimaankoodii iyo camalkoodaa dacfi ku jiraayoo yar liita qadarka uu liitay inay isku dhexyaacayaan marka ila ladiina kuwii maahane aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaati camalka wanaagsan leyb iskuma dhex darmadaan falahum waxayna leeyihiin ajrun ajir hayru mamnuunin mid la gooye aan ahayn markaa waxay la mid noqon aadamuhu waa wada khasaare ciddii ilaahay rumaysay ee camal saalixa la timid maahane macnahaasoo kalena fii suurati alcasri baan ugu tegi doonnaa waalcasri ina alinsaana la fii khusrin asfala saafiliinta weeye khasaarihii ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri aayaddaasay la mid noqonaysaa macnaha horaa shawaahidda qur-aanka u dhow iyo daahirkeeda famaa yukadibuka famaa yuxmiluka maxaa kugu xambaaraya weeye inaad beeniso bacdu intaasoo xujiya aayadoo laguu sheegoo lagu abuuray kadib bidiini qiyaamaha iyo soo saaritaanka inaad beeniso aadamow maxaa kugu qasbaya sida daahirkeedaana khitaabku aadamaha iyo innagoo dhanba inoo dhacayaa ilaahay wuu ku abuuray fii axsani taqwiimin kadibna sidaasuu kuu celinayaa haddaad noolaato lagu celiyaa iyo laguma celinibaana waa lagu oofsanayaa indhahagoo shanaana qudre iyo cilmi alla lagugu maamulayaayoo lagugu muquuninayaa adoo intaasi aayad ku hortaa la tahay maxaa kugu kallifaya inaad beeniso qiyaamada in lagu soo saarayo lagula xisaabtamayo haddaba soo eber lagaama bilaabin sida aayado kalaa la tilmaamayaa allihii ku abuuray miyaanu ku soo celin karin allihii eber kaa bilaabay inuu ku soo celiya maxaa diidaya ma awood baa diidaysa oo awoodduu kugu abuuray awey ma cilmi aqoon baa diidaysa oo so isagu waa markii hore kuma abuurin meelo badan baa macnaha qur-aanka lagu soo sheegay ilaahay baa yabda'u alkhalqa bilaaba abuurka uma yuciiduhu soo celiya marar waxaa la yidhi wahuwa ahwanu calayhi isagaaba uga sii fududba tanaaba ka sii fudud wax inaad eber ka bilowdo iyo inaad dib u soo celisaa iyo bilowga koowaad baa aadamaha miisaankiisa ka adag inaad intan hore aragtay oo qirtay tan dambana diidaayi maxaa kuu kallifay maxaad ku salaysay maxaa kuu soo baxay muxuu yahay caqliga iyo cilmiga aad deliishanayso alayse allaahu alla miyuunan ahayn markii meelo kale saag hore laga soo sheekeeyey waa kii la yidhi alaysa daalika biqaadirin calaa an yuxyiya almowta ilaahaygaas miyuusan awoodin kuwu dhintay inuu soo nooleeyo halkanna waxaa la yidhi inaad soo noolayntaa iyo xisaabtan ka beeniso maxaa kuu kallifaya waa waxba waa iska beenisay maahane wax la cuskadoo lagu saleeya ma haysid alaysa miyuu alayse allaahu alla miyaanu ahayn biaxkami alxaakimiina inta wax xukunta kan ugu xikmad badan uguna xukun wanaagsan miyaanu alla ahayn balaa waaya ilaahi subxaana watacaala halkaa wuxuu ku tilmaamayaa in khalqigan aan bilaash loo abuurin xikmadda iyo xukunka wanaagsanna aanu keenaynin inta lagu abuuro eber eber iska soco in lagu yidhaahdo xikmadda iyo xukunka wanaagsan ee ilaahayna aanay saas ahayn sidoo kale intii inna rub hoggaansantay oo amarkii rabbi qaadatay inna amarkii alla diiday inta la soo saaro inaan lala xisaabtamin mid walbana wuxuu mudnaa aan la marinin oo isku mid uun laga dhigaay xukun saxanoo xikmad leh inuusan ahayn haddiise isku mid aakhare lagaba wada dhigo amarkii iyo ambiyadii lasoo diray eber iyo bilaash bay ahaayeen macno ma lahayn in la amro dadkii oo ambiyo loo soo diro oo takaaliif la saaro oo kii diiday iyo kii qaatay aakhare isku mid laga dhigana xikmad iyo xukunka wanaagsan midna maaha saas darteed alayse allaahu biaxkami alxaakimiina waxay xambaarsan tahay dunidana bilaash idiinma abuurin xil iyo cibaado iyo waajib buu idin saaray aakharana xukunka wanaagsan iyo xikmaddu in la ydinla xisaabtamo qof walbana meeshuu marabe maray la geeyo abaalkiisii la mariyo xukunka wanaagsan keenaya labadaa macnee saa loo tilmaamay labadaba meelo kaleoo qur-aanka ah lagu qeexay oo lagu faahfaahiyey wamaa khalaqna aلsamaaءa wاlأrda wamaa baynahumaa baطila dalika danu اladiina kafaruu fawaylu liladiina kafaruu min annaar cirkiya dhulkan maanaan u abuurin bilaash xikmad la'aan xujo la'aan umaanan abuurin sidaa waxay la tahay waa la ahaanshaha iyo ismoodsiinta gaalada dalika dannu ladiina kafaruu kuwa ilaahay ku kufriyey aakhare beeniyey sida ay ismoodsiiyaan ay u malaynayaan wey fa weylu liladiina kafaruu min annaar kuwa gaaloobay saa ay ismoodsiinayana cadaab bay leeyihiin naara taa waa khal cirkiga dhulka bilaash looma abuurin aadamaha maxaa la yidhi afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun aadamaha markay timid labadii arrimoodba waa la isu keenay ma waxaad u malayseen inaan idin abuuray cabathan ciyaar bilaa xikmad iyo mas-uuliyad la-aan maxaa kalood u malayseen wa annakum ilaynaa laa turjacuun aakhare inaan idinsoo saaraynin miyaad u malayseen inaan aakhare la soo saarinoo dadkii la simana mar kalaa lagu sheegay ilaahay xikmaddiisi iyo xukunka toosan inay ahayn afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun ma muslimiintii baan ka dhignaa hoggaansamay kuwii gaaloobay baan lamid ka dhignaa say idinka noqotay oo xukun sidaasa aad isu siin kartaan inuu sax noqon karo maa lakum kayfa taxkumuun haddaba xukunka ah in isku mid laga dhigayo oo keenaya aakhare janniya naarba inaan loo qaybsamin oon la xisaabtamin oon laysa soo saarin xukunkaasi ilaah inuusan xukun toosan ahayn buu sheegay marka axkamulxaakimiin maxay keenaysaa adduunkana takliif iyo cibaada lagu abuuray aakharana soo saaritaan iyo xukun iyo kala geyn baa laydinku talagalay aayaduhuna waa soo tilmaameen in badanna waa laguu sheegay waxaa wanaagsan aayaddan markaad aqrido inaad tidhaahda allaahumma bala balaa macnaheedu aal ahaan marka wax lagu weydiiyo inaad qirtana lagaa doonayo balaa baa la yidhaahdaa marka balaa wuu yahay axkamulxaakimiin waay xadiid baa nabiga kaga yimi sala allahu calayh alih wasalam min turuqin laga wariyey suurat alqiyaama markii aakhirkeeda la soo gaaro iyo suuraddan aakhirkeeda marka la soo gaaro in la yidhaahda allaahumma bala ama yaa rabbi bala rabbi bala ilaahayo waa tahay axkamulxaakimiin ta alqiyaama wuu sugan yahay ziyaadada suuratu tiinna dacfi baa ku jira laakiin laba labadaba ma diidaysa istixbaabkii in la yidhaahda ay ahayd mid weeye dacfiga ku jiraaye la yskuma raacsana mana badna haddaynu qaadanno jamhuuru ahlilcilmi say u badan yihiin xadiidka daciifka ihi aan ka soo qaadna daciif inuu yahay fadaa'ilu acmaalka waa loo ciqaadan karaaye uu gelayaa shardigii waxaa ayidaya alqiyaasu yaqtadii dalik qiyaaska aayaddaa suuratu alqiyaama markii aakhirkeeda la aqriyo allaahuma balaa la yidhi waa isla su-aashan oo kaleeta waay waxayna taa keenaysaa qiyaasa dhammaan qur-aanka su-aalaha saas oo kaleeta ay ku yimaadaan markaad soo marto rabbi balaa ama allaahumma balaa inaad tidhaahdo ilaahayow waa tahay ilaahayow wuu awoodaa alaysa daalika biqaadirin calaa an yuxyiya almowta balaa ilaahayow waa awoodaa inaad tiraahdo hadday qaar ka mida naska iyo khabarku ku asaxayna inta kale la macnaha ay qiyaaska iyo qaacidada cilladu waxay keenaysaa in looga qiyaas qaato oy ka furuuc masaa'il tan faracka ay noqdaan intaasi waa suuratu tiin kadib suuratu alcalaq ama suuratu iqra weye suuradda xigta suuratu alcalaq waa sagaal iyo toban aayadood oo gaabgaaban waxay ku soo degtay maka bilijmaaci khilaaf kama jiro suuraddan inay maka ku soo degtay gaar ahaan shanta aayadood ee u horeeya callama alinsaana maa lam yaclam inta laga gaarayo waayo waa aayadihii u horreeyey ee qur-aanka soo dega nabigoo meel maka ka mida ah, oo qaaru xiraa la yidhaahda jooga haddana jabalu nuur loo yaqaanoo dadku la tago nin qof qof ka tegay unbaana halkaa inta uu fuulo tegi kara fogideediiya dheerarkeeda qolyo weli barakaysanayoo in jibriil ugu yimaado waxyi ugu yimaada ka raadinayoo ku sugayana way farfadhiyaan qolyo been abuur koox ibni carabi oo kaleeti iyo been abuur ka qoray oo adduunka halkaa in laga maamulo aqtaab iyo qaws iyo awliye fadhiyaan dhinaca bari u jeeda dhinaca bari baa loo jeedaa jabalu nuur iyo qaaru xiraa baana la joogaa marka jabalkaa la joogo ee qaaru xiraa la joogo dhinaca bari baa loo jeedaa waxay ka dhigan tahay ma garanaysaan kacbada dhabarka loo duway waayo waayo jabalkani wuxuu jiraa waa marka loo baxayo maka markaad ka baxdeed mino iyo musdelifi iyo carafiya aadaysa dhinaca bari baa la itijaahaa guud bayna jirtaa itijaahaa guud bay jirtaa marka aaggaa tag barina u jeedso kacbada ka jeedsa waay meeshan qawsul acdamka iyo wixii munaaqibku tirin jiray iyo futuuxaadkii makiyada ee ibni carabi iyo muxidiin ibni carabi iyo hawska adduunka maamulo iyo meesha afar labaatanka saac lagu shiree maqaadiirtii rabbi baa qora yidhi la yidhi afar labaatanka saac ee soo socota ma fulaysa mise ma fulaysa lagu go'aamiyo hawska iyo cawaantiisa isugu tagaan laga sheegaa sheekadaa beenta ah meeshan waay saas darteed halkaasuu nabigu joogay khaaru xiraa markay aayaadkan ku soo degayeen shanta ee hore inta kalena markay ku soo degeen abu jahl marka suuraddu fi ljumlati cala saxiixi ama ijmaacan aan niraana waa suura makiya tartiib kaloo leedahay ma ahay ee waa nambar kow qur-aanka suuraddii horeysa horraysay soo degtay weeye shanta hore inta kalena waqti dambey maka ku soo degtay nabiga sala allahu alayh alih wasalam suuraddan suurat alcalaq baa masaaxiifta iyo ku qoran tafaasiirtana u badan laakiin dhowr magacoo kaley leedahay suuratu iqra' waa la yidhaahdaa suuratu iqra' bismi rabbika aladii khalaq bismi rabbika aladii khalaq waa la yidhaahdaa suuratu lqalam waa la yidhaahdaa magacyo fara badan bay leedahay oo erayada ku jira qolaba eray ay soo qaataan oy ku magacaabaan fadli kaloo suuraddan ay leedahay aan ahayn suwar aayaadkii horreeye qur-aanka soo degay inay tahay ma jiraan sabab gaarah oy ku soo degtay oon bidaayadii waxyiga iyo risaalada ahayn dhacdo dhacday oy ka jawaabayseena ma jiro nabigu calayi salatu salaam fi saxiixi waxaa ku sugan markii aakhirka waxyigii soo dhowaaday lixdii bilood ee u dambaysay waxaa ku bilaabatay riyadii juz min annubuwa ahayd riyaduna nabigu alai salatu salaam waxbuu arki jiray ku riyoon jiray iyadoo sidii waa bariyey qorax iftiinkeedoo kale u muuqato dhacaysana wuu arki jiray wuxuu ku riyooday wuu arkayaa siduu ugu riyooday buu arkayaa waxaa muuqanaysay xaalad isbeddeloo ku bilaabatay inay tahay lama sheegin faahfaahinta wax ka mida waxyaabihii uu ku riyeen jiray ee arkayey laakiin kollaba wax noloshiisana saameeyey bay ahaayeen waxaa ku bilowday marka nabigu calayhi salaatu wasalaam imise sanuu nabi ahaa imisa sano isku dara makiya madiina saddex iyo labaatan sano saddex iyo labaatanka tiradaa a laba u qaybi waxaan leeyahay sanadkii laba ku dhufaan leeyahay sanadkiiba lix lix bilood markaan rabnay aan ka dhigo afartan iyo lix bay noqon soo maaha nabiga lix bilood ayay riyadaa ku socotay xadiidna wuxuu ku yihi alru'ya juzun min sittatin wa arbaciina juz-an min annubuwa nubuwada markii zamankeedii lix iyo afartan loo qaybiyo hal mid ay la wakti tahoy tira ahaan muddo ahaan u dhigantaa saddex iyo labaatan sano lix lix bilood haddaad sanadkii ka dhigta afartan iyo lix lix bilood bay ru'ya nabigu ku socday alai slat salaam kadib wuxuu jeclaystay baqaaya diini nebi ibraahimna way jirtay iyo ismaaciil raggii xunafada ahaa iyo wax ka soo gaarayna waa jiray riyooyinkanna wax badan baa u muuqanayay way u muuqatay in wax isbeddel iyo xaaladii ku soo korodhay halkaa qaaru xiraha bal intuu iska tagoo sahay qaato bal inuu ku soo fikiro halkan mashquulka iyo dadka iyo isaga dhex baxuu go'aansaday markay mudduu waday haddaba markay sahayd iyo wuxuu qaatay ka dhammaataba intuu soo laabto oo xaafadda yimaado oo mid kale loo diyaariyo ayuu aadi jiray maalinkii dambe jibriil baa uu yimid de nin ka xoog badan oo aadame isaga soo dhigay baa u yimid nabigu alai salaam iyo qowmkiisu dad wax qorana ma ahayn dad wax akhriyana ma ahayn wax kalena lama dhihine iqra' baa lagu yihi akhri intii lasoo ag fadhiistay baa la yidhi akhri waxna looma dhiibin haddii loo dhiibana qoraal maba yaqaan oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinika idan lartaaba almubtiluun kitaab horena maadan qorin gacantaadana weligaaba wax kumaada qorinoo ma qortid akhri baa la yidhi wuxuu ihi maana biqaariin waxba ma akhri aqaano waa la ciijiyey marka ninka xoog iyo awood badan baa si fiican hoosta intuu u geliyey ilaa uu yaabay baa la sii daayey iqra' baa lagu yidhi akhri maana biqaariin waxa ma akhri yidhi dhab waa lagu celiyey mar labaad markuu yaabay baa la sii daayey iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka الأكرم aladii callama بالقلم علم الإنسان maa lam يعلم intaa akhri baa lagu yidhi waana la ysaga tegey nabigu waa soo laabtay wuxuu yimid ma garanayo ninkan ma yaqaano way ku cusub tahay hawshu guriguu soo galay khadiijo ku yidhi zamiluni zamiluni waridada idada buu yihi isagoo aad u cabsanaya oo gariiraya way daday markay naxdintii iyo argagixii ka yar ba'ay oo xoogay uu degay iyo wuxuu yidhi maanta waxba aan arkay nafteedaanu cabsaday maxaa dhacay bay tihi saasaa dhacday buu yidhi dadku waa laba markay xaaladku qabsateed u timaado in haragga kuu garaacda iyo tanaga iyo jingadda kuu garaacda oo kakacay balaaya dhacdayo adigiiba hargaha kuu sii tunta iyo in qofka dejiso xataa aynan garanaynin horta bal qofka hala dejiyo tartiib khadiijo qaybta dambey ahayd waxay tidhi may ilaah baan ku dhaartaye ilaah meel xun ku geyn maayo maxaa dhacay dhowr tilmaamood bay u sheegtay waxay tidhi adigu martida waad soo dhowaysaa miskiinkan waxaysaninna waxbaad u raadisaa qofka la dulmayna waad garab istaagtaa culayska dadka guuddanta guud ku timaadee la qaadi waayeyna dhabarkaad u ridataa runna waad sheegtaa dadi maxaaba marka wax laguu yeeli adeerkeeda amina adeerkeedoo waraqa la dhihi jiro nin aada u waayeelay ahaa diimihii hore iyo kiristankiiyana wax ka yaqiinay oo diimaha yaqiinay uba hore kiristan noqday baa magaalada joogay markuu si fiican u yardegay bay waxay tidhi inakeen marka waxaan oo kale ninunbaa fasiri kara magaalada wax joogay wax ka fasiri karee inakeen waraqay u keento waxay tidhi bal ninkiina adeerka ahaa dhegayso wuxuu sheegaya wuu waraystay nabigu waa u sheegay dhowr eray buu waraqo maalinkaa yidhi nin aqoon lehna waa cajiib nin waayeeloo waaya arag ahna ninka waaya aragga iyo aqoonta leh hadduu da' iyo waayeelnimo iyo aqoon isugu darmato inna aragti buu u goobjoog ahaa inna aqoon iyo cilmi iyo xog iyo khabar buu ku hayaa taariikhda wixii dhici jiray hadduuba kitaabtii hore waxaa ka yaqiinayna siirada ambiyada iyo ummadahoodii wixii soo dhex maray waxbuu ka ogaa innagu hadda qur-aanku soo wax badan inagama barin ummadihii hore iyo say ambiyadoodii ula dhaqmeen wax badan buu ka hayay in wakhtigan waktigii nabi soo bixi lahaa la joogana wuu garanayey wuxuu tilmaan ka weydiiyey ninkii u yimid waxbuu ka tiltilmaamay markaasuu wuxuu yidhi haada naamuus ninka ku yimid khayr wadihii waayo nin xun ma aha balana kuuma iman khayr wadihii baa kuu yimid hortaa muuse iyo ciise u yimid wuxuu sheegay jibriil inuu yahy wuu garta hadallo badan buu yidhi oo marka waxaa ka mid ahaa allamaan maan dhallinyaro ahaado id yukhrijuka qowmuka waan kuu gargaari lahaa gargaar aanan waxba iskula harin nabiga yaab kale ay ku noqotay maxamed alamiin baa la yidhaahdaa dadkaa loogu jecel yahay ummaddu waa ku wada kalsoon tahay waa lagu caydhin doonaa magaalada waa lagaa masaafurin doonaa waad ka qaxi doontaa markaasuu yidhi awa mukhrijiyahum ma magaalada iga saari doonaan markuu sharxay oo jibriil baa ku yimid risaale iyo nubuwo weeye waxa weye dhib maaha khayr baa ilaahay ku siiye yidhi markaasuu yidhi haa hortaan nabi lama iman buu yidhi qofna lama imanin waxa ahaadaa la timid oo kale ilaa cuudiya waa lala colloobaa waa la nacaa waa lala dagaalamaa taana taariikhdii iyo ambiyadii uu hayey ee kitaabtii hore uu ka akhriyey buu u dhiibay waxaa yimid jibriil inuu yahayna kutubtii uu yaqiinay buu ku gartay sidaasuu nabigu kaga soo tegay sal l sl jibriil kadib maalmo looma imanin cidna lama hadlin ilaa uu u hiloobo u xiisooday bal mar dambe inuu arko ninkii u yimid ee waa jibriila la yidhi buu u xiisooday bal mar dambe inuu arko hadalkiisa maqlo maalinkii dambe isagoo iska socda meel bannaana ah, baa lala hadlay xagguu fiiriyey waxba ma joogo xagguu fiiriyey cidi ma joogto gadaal buu fiiriyey cidima soo daba socoto horay buu fiiriyey cidna ma arko waa lala hadlay haddana markuu dhaqaaqay adi maxaa soo hadhay xaggee la fiiriyaa soo hadhay kor baa soo hadhay moogta kor buu fiiriyey waxaan arkay buu yidhi ninkii maalinkii ii yimid oo kursi halkaa cirkiga dhulka dhexdooda iskaga fadhiya oo jihadaa bari oo dhan iga qariyey saadan ilufuqa kullaha ilaa aakhirkii qisadii soo degitaanka aayaadkani waa aayaadkii sidaa ku soo degay waxyiga ku bilowday risaaladu nabigana calayi salaam nabi ku noqday jibriilla waxyiga ugu keenay saa darteed baa aayaadkani ilaahay wuxuu ku yidhi iqra' akhri bismi rabbika rabbigaa magaciisa ku akhri alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray wax kasta abuuray si gaar ahaneed khalaqal insaana buu ka abuuray min calaqin dhiig xinjirahoo uu ka abuuray iqra' akhri wa rabbuka rabbigaa xaaluu yahay alakramu midka sharafta iyo maamuusta badan alladii rabbigaasoo callama baray bilqalami qalin in wax lagu qoro baray callama alinsaana aadamaha wuxuu baray maa lam yaclam wuxuusan aqoon buu baray nabiga sidaa lagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam isaga iyo qowmkiisu qalin wax lagu qorana ma yaqaanaan wax la aqriyana ma yaqaanaan qowmkii isagana waa kii aayaddan soo sheegnay lagu yidhi wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun qowmkiisana waa kii ilaahay suuratu اljumuca ku yidhi huwa aladii bacaa fi اlummiyiina rasuula minhum ummiyiin waxaa la yidhaahdaa dadkaan waxba qorin en waxba akhriyin carabtu saasay ahaydoo dad wax qoroo wax akhriya ma ahayn aayaadkii horreeyey ee qur-aankanna waxay ka hadleen in wax la qoro oo wax la aqriyo waxayna ku tiriyeen in ilaahayna loo kaalmaysto nicamka iyo galladda waaweyne aadamaha ilaahay siiyeyna inuu baray qalin in wax lagu qoro haddii la qorayna waxaa wax qori kara qof akhrihi kara qof aan akhriyi karin oon higaad garanayn ma qori karaa wuxuusan higaadin karin waa inaad waxarxariiqdo xariiqama jeejeedisa waay akhriska iyo qoraalku marka waa wada socdaan halkaa waxaad ka garatay aayaadkan qur-aanka iyo diintani awal waxay ula timid ee koobaadi waa aqoon iyo waxbarasho iyo jahli iyo mugdigii in lala dagaalamo saa darteed bay carabi noqdeen markay diinta qaateen umamka dadka ugu cilmiya aqoon badan bay markii dambe noqdeen marka risaalatani waa risaalatu lcilmi laba waxay dee qur-aanka aayaadkanay tilmaameen aqoontu waxa ugu badan ee lagu kasbado laguna gudbiyaay waa akhris iyo qoraal ishaadu waxbay arki kartaa dhagtaaduna waxbay maqli kartaa labaduba aqoon baa laga faa'iidaystaa laakiin adiga kuma dhaafto adigu waxaad ku gudbin kartaa taariikhna ku reebi kartaa kartaayoo ugu fiican aqoontaadii qoraal kuwii kaa horreeyey aqoontoodiina akhris baad ku dhexli kartaa saa darteed aqoontu waxaa ugu raasamaalsan waa markay akhris iyo qoraal yeelato wixii la xifdiya waa la halmaamaa ilmaheenna iyo dadka soomaadan arag dugsiga iyo qur-aanka haddii uun la xifdisiiyo maalinkuu xaraf halmaamay eber eber waay laakiin akhriskii iyo qoraalkii si fiican haddii loo baro xifdigii uu halmaamay dib buu ka soo karaa iyo ka soo xifdin karaa intuu ka wada lumo buu labaatan sane kadib dib u soo aqrin karaa kii xifdiga ka lumayna kitaabka intuu la kala baxuu ka aqrin karaa aadamuhuna aqoon markay dad barayaan marka u horaysa alif ba baa looga bilaabaa soo maah ilmaha maanta markaad iskuul geyso waxa u horeeya loo qorayo a ama e baa loo qori soomaha ama alif aadama aan waxna qorin waxna aqriyin aqoontiisu inta badan isaga ma dhaafto waxa madaxaaga ku jira iyo waxa qalbigaaga ku jira iyo waxaad waayi iyo taariikh soo aragtay iyo waxaad soo aqoonsatay qalin baa lagu gudbiyaa lagu guuriyaa wixii kaa horreeyeyna wax qalin lagu diiwaangeliyey baad gadaashood iyo dabadood akhridaa marka akhris iyo qoraal in la qoro iyo in la akhriyaayi aqoonta aasaaskeedii iyo madhaafaankeedii waay labadaasina aqoontii diintu dhiri gelinaysay ka mid tahay waxaa kaloo laba arrimood oo kalena waa layna xasuusiyey midda koowaadii waa uunkan iyo abuurkan allah iska leh carabi kama muransanayn aadabuhuna ma mudna inuu ka murmo haddii ay ka murmaanna iyagu isuma tiirin karaane uu iska abuurmayo inay dhahaan maalayacni a maahane cidna ma sheegato isagu inuu is abuuray aadamahana gaar ahaan lala hadlayaay ilaahay baa abuuray wixii laga abuurayna marxalad maraaxishii abuurka ka mida la inoo sheegayoo calaaqada ah ka hor biyuu ahaa ka hor dhiig buu ahaa kadibna xinjir fadhiistuu noqday kadibna cad hilibuu noqday kadibna lafa iyo seedaa loo sameeyey kadibna hirib iyo harag baa la huwiyey kadibna samiican basiiran baa laga dhigay marxalad marxaladihii ka mida ah, inta kalena qur-aanka kalaa lagu faahfaahiyey min calaqin xinjir baa laga abuuray waay arrinta labaadee la ina xasuusiyey waxaa weeye aadamahani waxa uu yaqaana maanu aqoon ilaahay baa baray ifka waxaa timid adduunyada aad ku soo biirtay adoo aqoon oo dhan eber ka ah waxna aan qorin waxna aan aqriyin dhegtaadu waxba maqal ishaaduna horay waxba u arag waxa aad taqaana ilaahay baa ku siiyey ha ku siiyee in yar weeye markii cilmiga ilaahay iyo khalqigiisa qaybo ka mida kuu siiye la barbar dhigaay waxa lagu siiyoo dhanba wax yaroo bidhiqa waaye labadaa macnaba qur-aanka meelo kalaa lagu faahfaahiyey wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum fii suurati اnaxli laa taclamuuna shayan ilaahay wuxuu hooyadiin uurkeeda idinka soo saaray waxba idinkoon aqoonin wajacala lakum asamca waalabsaara waalafidata lacalakum tashkuruun indhihii iyo dhegihii iyo qalbigii weylaynayey buu ilaahay idin siiyey aqoonta weylaynayay ishu ha gudbisa qalbigu galay dhegtu ha gudbiso qalbigay ku tuurtay qalbigii weelaynayey iyo labadii jidee indhihii iyo dhegihii gudbinayeyna ilaahay baa idin siiyey halkanna waxaa lagu daray callama bilqalam in wax la qorana waa idin baray kii lagu diiwaangelinayey ee uu taariikh ku galayee lagu xifirayey daahirkana waa idin siiyey waa idin baray baatinkaaga qalbigii lagu ilaalinayee lagu kaydinayeyna waa kuu sameeyey labadii wadiiqay mari lahaayeen aqoonta iyo ka xugtuna dhegihii iyo indhihiina waa ku siiyey ilaahay baa wax idin baraye eber baad ku soo dhalateen waxa layna siiyeyna waa wax intee laeg cilmigu in yar oo bidhiqa weeye haba inala weynaadee miskiin gudub la weyntay soomaalida beeralaydu dhihi jirtay waay wayasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan in yar baa cilmiga laydinka siiyey waxaa idinka idinla badanee aadamo aqoon uu gaaray ah wili alla agtiisa in yar oo dhibicay ka tahay saas darteed shantan aayadood macaanidaa badan bay tilmaameen waxayna ina bareen intaas ilaahay in loogu mahdiyo wa rabbuka alakram ilaahay karam sharaf maamuus magac wanaagsan maqaam la qadariyo mid lagu shukriyo loo ictiraafo intaba inuu inagaga mudan yahay nicmada abuurka nicmada aqoonta iyo cilmigae uu ina siiyey kalaa ina alinsaana layaqaa an ra'aahu istaqnaa ina ilaa rabbika arujca cilmigaa horta saa aadamaha loo baray aayaadkani nabigana in la baray way sheegaan nabigaa la baray waxaa lagu faray qur-aanka inuu dadkana baro ilaahayna wuxuu inoo sheegay nebigiisana inuu ina baraya waxaynan aqoon ilaahayna ina baray waxaynan aqoon midda guud ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina yidhi nabigiisuu ku yidhi wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiima wuxuu ku baray waxaadan aqoon galladda iyo abaalka ilaahay kugu leeyahay waa weynta innagana waxaa layna yidhi kamaa callamakum maa lam takuunuu taclamuun siduu ilaahay idiin baray u shukriya waxaydaan aqoon nebigana waxaa lagu tilmaamay iyo innaga waxaynaan aqooninoo ilaahay inoogu soo dhiibay buuna barayaa wayucallimukum alkitaaba waalxikmata wa maa lam takuunuu taclamuun cilmigii risaaladii xambaarsanayd cilmiga ahayd ee liibaanta basharka xambaarsanayd dadkii in baa diidday innaga yeeshay intii diiddaa halkan laga hadlay haddii suuratu tiin intii yeeshay abaalkoodii lasoo sheegay inta diidday aayaadkan dambe waxay ku soo degeen ijmaacan abujahal bay ku soo degeen waana min xadiidi abi hurayrata fii saxiixi muslim iyo min xadiidi ibni cabaasin fii sanani tirmidiyi wagayrihi sunadi axmed waxay leeyihin nabiga calayh isalaatu wasalaam mar dambay ahayd ee kacbada agteedu isaga tukan jiray carabina odayaasheedu waxay goob fadhiyay ahaa saawi iyo tashi ku lahaayeen meel kacbada agteeda ah ninka abujahl ahaabaa wuxuu arkay nabigoo intuu yimaado halkaa iska istaaga kacbada agteeda isaga tukanaya markaasuu wuxuu yidhi waryaada idinkoo halkan wada fadhfadhiyoon intaa la egnahay miyuu ninkani maalin kastaba wejiga ciidda gelgelinaya annagoo aragna markaasuu waxay dhaheen haadee meeshuu isaga tukadaa markaasuu wuxuu yidhi maanta kadib haddaan meeshaa ku arko madaxaan kaga istaagayaa kuma daynine nabigoo meeshii joogay intuu yimid wuxuu yidhi jooji arrintan maanta kadib haddaan waxaa kugu arko madaxaan kaaga istaagayaa buuri miyaadan ogayn buu yidhi carabiya aaggan nin iga awood badan oo iga talow badan oo hadalkayga tale ku soo celin karaba inuusan jirin soo moogid manaa cidaad iga carari cid iga kaa celin cid iga kaa hiilin karta ma jirta way waa hanjabay markii dambuu yimid isagoo meeshii fadhiya ayaa nabiguna yimid sal l sl iska yimid buu iska galay markaasaa idhi adeer ow oh, abujahalow ninkii waaka ninkaad u dhaaranaysay ilahi haddaa arka saasaan yeeli wakaas wejigii wiciidda saarsaaraya ay soo maaragtay waa soo kacay deedna waa soo laxaadsaday nin ragoo afarxiniyoodu iska soo dhigay markuu ku soo dhowaaday buu dib u soo cararay isagoo gacmaha taagayoo dib u cararaya buu soo cararay isagoo naxsan oo dhiidsan oo gariiraya oo dib u cararaya buu soo derderay dadkuna waxba ma arkaan dadkuna waxba ma arkaan abulaxakam bay war abulaxakam maxaa kugu dhacay baa la yidhi maxaad ninkee maadan aadine gacma taagganaa dib u guranaysa maxay tahay kuli war aamusa aamusa shibdhaha <laughs> shibdhaha waxaa lay tusay laydinma tusine shibdhaha waraya maxaa jira horta aniyo dhasagaiyo dhaxdayada god baa ka dilaacay buuri haye dab holacaa ka kacay haye baalal iyo waxna way igu soo hoobteen haye talafahaygaabaan u baqayo orod baan cagaha soo dhigay buuri <laughs> baqbaqahaad arkayseen iyo qaxaad arkayseen saasay ahayd nabigay weydiiyeen saxaabadu waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi nabigu haddii uu horay usoo soo socon lahaa lakhtatafat lmalaa'ikatu cudwan cudwan malaa'ig baa xubin xubin u kala dafi lahayd buuhi meel buu nasiib buu lahaayo meeshaasuu ka noqdaye hadduu isa soo yarin dhaadkayn lahaa xubin xubin baa loo kala dafi lahaa fa anzala allaahu aayaadkan baa ilaahay soo dejiye aayaadku jibriil ha ku soo degaan abujahal laakiin in badanoo dhaqankii iyo dabeecaddii abujahal lehna way la hadlaysaa kallaa sidaas ma aha buuhi ilahi subxaana wa tacaala inna alinsaana aadamuhu ma shukriyo inuu shukriyo oo rabbi aqoonsada ma aha dabeicaddiisiie innal insaana la yadqaa wuu kibraa an ra'aahu inuu isu arkay darteed istaqhnaa inuu isku fillaaday oo isku fillaansho gaaray hadduu arko aadamuhu waxaa dhaqan u ah uu kibraa hadduu xoolo badan iyo dad badan iyo ciidan iyo jago inuu wax leeyahay uu arko waxaasuu kibraa wax walba inuu ka adag yahay buu moodaa mid maal ku kibra mid xoog ku kibra mid jaah iyo xil ku kibra mid wax kale ku kibra mid aqoon iyo cilmi ku kibra aadamu hadduu is yidhaahda meel baad gaadhay laguu baahan yahay adiga oodan adigu dadkan u baahnayn aadan baahnayn hadduu gaadho waa kibra kibir baa ka bata qur-aankuna uman badanoo loo nicmeeyey oo nicmadii kibre waa lainoo sheegay maal waxaa tusaale u qaadataa qaaruun ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabaqaa calayhim waa kibre waa qooqay xoolihii markii ilaahay kaga baqana baqna wuxuu idhi min cindii baan ku helay aniga walilaahi baa ku siiyey warana aqoontayda ku gaaray jaah iyo xig xilna fircoon ku quus xilkiisii iyo iyagu awoodda uu leeyahay oo sidan awjahl oo kaleeta ah waa kii yidhi alaysa lii mulku misra wa haadihi alanhaaru tajrii min taxti afalaa tubsiruun am ana khayru min haada aladii huwa mahiinun walaa yakaadu yubin xoolahan haysta waddankan o dhan madax ka ahay ninkii xoog lahaana reecaad u qaado man ashaddu minaa quwa intay dheheen muruqa taataabtay waa sidaa caadi qolo walbaba inay kibraan ina alinsaana aadamuh layadqaa waa kibraa an inuu isu arkay istaqnaa inuu deeqtoomay oo loo baahan yahay oosan isaga u baahnayn kibir sanka ka saarsaaran walidaalika ba hadduu gaabnaana waa isla dheeryahay hadduu caato ahaana waa isla xoog badan yahay ilaahay baa qur-aanka ku yidhi innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuulan haddaa isqaadqaadda dhulkana dilaacin maysid buurahana dheerra gaari maysid waxaad isu qaadqaadda ma laha aadamow inna ilaa rabbika rabbigaabaa arujca noqosho iyo celintu ahaatay rabbi baana loo celinoo la xisaabtami doona ara'ayta ka waran alladii midkii yanhaa ka reebaya u diidaya cabdan addoon ilaahay idaa sallaa markuu tukanayo oo ma tukan kartid leh cid kastoo dee addoommada ilaahay salaadda u diida baa lamida iyadoo caam ana qur-aanku waa sheegay waman adlamu miman manaca masaajid allaahi an yudkara fiiha smuhu masaajid maxaa lagu qabtaa salaadun soo maha fii kharaabiha dad badanoo dadkii ay ka tukan la'yihiinoo tukan maysu u diidan sooma arag xabsiyadaa loogu diidaa jidad baa la diidaa shaqaa laysugu diidaa waxbarashadii baa laysugu dhex diidaa yanhaa cabdan idaa sallaa waa fara badan yahay laakiin sababtu ninkaa ma tukan kartid bay ku timid laakiin ma tukan kartaantu way fara badan tahay inta dhahda arayta ka waran alladii midka yanhaa u diidaya cabdan addoon ilaahay leeyahay idaa sallaa markuu tukanaya salaadda u diidaya arayta bal ka waran in kaana hadduu addoonkaa loo diidaya yahay cala hanuunkii dariiqii saxanaa siraaca yahay aw amara ama dadkaba uu farayo ugu yeedhayo bitaqwa alla cabsi xataa wanaaggii iyo khayrkii iyo toosnaantii hadduu ugu yeedhaya ma u diidayaa arayta ka waran in kadaba hadduu isagu beeniyo inuu dariiqaa raaco oo watawallaa uu jeedsado alam yaclam miyuusan ogayn bianna allaaha ilaahay yaraa inuu arkayo miyuusan ogeyn ilaah inuu arko uu og yahay oo maqlayo oo uu xisaabin doono miyuuna dhoweyn maanaa aakharo miyuusan rumaysnayn macnaheedu ma rumaysna wey hadduuba uu leeyahay aakharo rumaysan yahay waa lagaa daba iman doonaa uu leeyahay iimaan dhab oo saamayn ku yeesho uu yahay dee sidanba ma sameeyeen laakiin waa laga yaabaa aakhare isagoo rumaysan iimaanku intuu daciif yahay inuu waxaasoo kale ka celin waayo iimaanku waana bataa waana yaraadaa markastoo uu batana dembiga iyo xumaatadu kaa reebayaa badata mar kastoo uu yaraadana xumaantada iyo dembigu kaa reebayo iyo aacada iyo cibaadadu ku farayaa yaraata hadduu eber gaadhana cibaadadaadii eber bay gaari xumaha daynaysana eber buu gaari hadduu kor gaadhana cibaadaduna kor bay tegi iimaan camalka xumaantaad ka fogaanaysana kor bay tegi marka waa laga yaabaa iimaan taag daran oon tabar lahayn oon saamayn badan ku lahayn oo lafa un iyo meyd ahaan nafiraqi ku jirto inuu ku dhex yaallo oon xumaha kaa reebayna waa dhici kartaa saa darteed laakiin ninka aayaddu ku soo degaysay kaasuu ahaa cid walba qadarkay ka shabahday ka qaadan arayta ka waran in kadaba haddii uu beeniyo waajibkii lagu lahaa iyo rumayntii iyo raacitaankiisii oo watawallaa uu ka jeedsadoo dhabarka u dugo alam yaclam miyuusan ogeyn bianna allaha ilaahi yaraa inuu arko uu la xisaabtami doono kalla sidaa ha iska daayo lain lam yantahi hadduusan ka harin oosan sidaa ka reebtoomin lanasfacanna waxaan qabanaynaayoon jiidaynaa ama halaagaynaa binaasiyati foodan iyo wejigeed iyo gafuurkan aan halaagaynaa naasiyatin food iyo gafuur baan halaagaynaa kaadibatin oo beenisay oo beeneley ah khaaiatin oo gaftay dariiqii xaq ahaa ee saxda ahaa hadda waxayna leeyihiin cilmiga basharka aadamuhu wuxuu gaaray maskaxdiisan ku jirtaaye qaybqayb bay mid walba wax ku shaqa leedahay go-aanka in la gaaro inta qaybtan horaa ku shaqa leh bay leeyihiin oo beenintuba qaybtan hore markaad arrin aan ka gaarayso oo arrintan aad rabta inaad af jartood waxa samayso aanku waxay yidhaahdeen maskaxda qaybtan hore ee foodda soo xigta baa ku shaqaloo go-aanka gaartay dhakhaatiirtii haddana leeyihiin saa darteed baa laleeyahay naasiyatin kaadiba iyadaa go'aankan beentaa gaartay naasiyatin food marka qaybtan horaa loo jeedaa bay leeyihiin maskaxda ah kaadibatin oo been sheegaysa beenisay khaatiatin oo gaftay go-aanka ayadaa qaadatay foodusa si kale marka loo eego waa wejigaaga qaybtiisan hore waxa wax samaynaya ee warkaa la yimid ee kula soo qaabilay waxaa kuu yimid soo wejigiisii iyo fooddiisii buu ku geliyey sooma markaan leenahay waxaan derder foodda geliso lama dhaho foodu waa meesha dadka lagu diro waana meesha lagala xishoodo saa darteed naasiyatintu wax diidaya ma jira foolka horoo dhan in loo jeedo falyadcu ha u yeedho naadiyahu kuwii la fadhfadhiyee ahlu shirkiisii iyo ahlu sheekadiisa ahaa iyo ciidankii iyo dadkiisii badnaa iyo awoodduu ku faanayey falyadcu ha u yeedho ha u qayshado naadiyahu kuwa la kabdhooda ee la fadhiya ee la haasaawa hawsha iyo talada iyo awooddana ay isku biirsadaan hau u yeedho sanadcu waxaan u yeeraynaa annaguna azabaaniyata malaa'igtii cadaabkaan u yeeraynaa bal wixii la kala guraan arki doonnaa hal malag baa dee makiya carab oo dhan ku filan maxay sheegayaan kallaa ma awoodo inuu kuu diido waxna ku yeelo laa tutichu ha ka yeelin warkiisa tuka salaadaada halkaagaana ku tuko dhagna jalaqa ha u siinin waxuu ku yeeli karaa lama arko laa ciidan buusan haysanin walaa wadiye taal tabarla buunan ahayn wixii ku dhacayna isagaaban dib u soo noqonaynin weligii dambe lama sheegin abujahl oo nabigoo tukanaya dib ugu soo laabta lama sheegin xagguu ka wareegi jiray waxay dhaheen soomaalidu dabkii lagu gubtaa dambaskiisa laga cararaa bay dhaheen salaadan madaxa kaga istaagiduu ku gubtay xaggu ka maray bidhiisoo damba lama arag war soo noqodee adigii dhaartay maa ku soo noqotid <laughs> waxaan arkay haddaad arki lahaydeen waxaan arkabaydaan arag calaa cali carar sanad falyadcu ha u yeera naadiyahu kuwii la shahasaawayee la sheekaysanayee tolka iyo ciidanka u ahaa ha keensado ha u qaladhansa yaa tolehe yaa banii fulaani ha dhaho sanad cus zabaaniya yeelina kallaa waxba kuma yeeli kara beentii waay laa tuichu ha ka yeelin cibaadadaadi iyo salaadaada wado wasjud ilaahaga u sujuud waqtarib ilaahana ugu dhowow salaadaada sujuuddaada ugu dhowow ilaan sujuuddu waa marka rabbi loogu dhow yahayoo nabigu yidhi aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbii huwa saajid aadamuhu rabbigii wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsanya wejia ku hayo rabbigaa u sujuud rabbigaa caabud agtaada tin kama goyn karo juuqna kuma dhihi karo waxna kuma yeeli karo rabbigaa ateec rabbigaa u hoggaansan rabbigaa u sujuud intaa rabta sujuudsanow abujahl soomaa beenti kuma dhaco kallaa kuma dhaco laa tutichu ateecin wasjud sujuud waqtarib ilaahayna ugu dhowowo sujuuddu cibaadaadka alla keliya lagu caabuda inay tahayna halkaa waa ka muuqanaysaa subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an la ilaha anta astaqfiruka atuubu ilayk